أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka sagaalaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa muxamedin wacalaa aali muxamed waxaynu joognay baabka ku saabsan wadcuhumaa cala asadri marka qeybta hore waa soo marray axaadiista uu sheikhu ku keenay xadiiska afraad ayaynu in sha allahu tacaala ka qaadaynaa baabkaa ku saabsan wa kaana yanhaa waxa uu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalama yanhaa mid reeba can alikhtisaari fi asalaah salaadda gudaheeda in keliyaha la qabsado nebigu sala allahu alayh wasalam waa reebi jiro waa diidi jiray ikhtisaarku waa in keliyaha la ysqabto xadiidkana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa huwa asalbu aladi kaana yanhaa canhu waxaanu ikhtisaarkaasi ahaaday keliya isqabadkaasi asalbu salbigii weeye aladii kaasoo kaana uu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yanhaa canhu mid reeba uu ahaa xadiidkan abu daawuud iyo nasaa-i baa soo wariyey ruuxu markaa inuu keliyaha markaa isqabto kayfiyada caynkaasa waa la nahiyey axaadiista rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa nahiyeysa waa reebaysa waxaanu baabka kaga tacalluqaa maadaama uu yidhi laabta in la saaro gacmaha kayfiye ka duwan weeye keliya isqabadkani nahyi khaasina ku yimi oo si gaara nebigu sala allahu alayh wasalam uu nahiyey marka keliyaha in la isqabto ha ahaato midba in gacan la saaro ama ha ahaato labada gacmoo isi saaran in kelida la saaree nebigu sala allahu alayh wasalam waa nahiyey salbiguna wuxuu yahay ruuxa marka la deldelo sida laga dhigo oo nawcan maa hadduu labada keliyood isqabto wuxuu yaro shabahayaa salbigii buu shabahayaa salbigii ayuu shabbahaya waana ereyga saliib laga keenay saliibku waa karooska ama macatabka marka ay kiristaanku isticmaalaan ayaa waxaa la yidhahdaa saliib la yidhaahdaa saliib ayaa la yidhahdaa asalkiisuna wuxuu ka soo jeedaa waxay kiristaanku u qabaan ciise bnu maryam in la deldelay oo la dhisay bay u qabaan dabadeedna markaa ramsi waxay uga dhigteen saliibkaasay ramsi ka dhigteen saliibku agtooda wuxuu yahay wax la caabudo oo maadaama ciise bnu maryam ay caabudi jireen saliibka calaamadda u ah ramsiga uga dhigeenna waxay markaa ka dhigeen waxay caabudaan bay ka dhigeen markaa macbuud buu agtooda ka yahay saas aawadeed markii nebiga sala allahu aleyh wasalam cadiy bnu xaatim attaa'i oo kiristaan waagii hore ahaan jiray uu nebiga u soo galay isagoo cadiy bnu xaatim uu macatab dahaba xidhan yahay ayuu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam yaa cadiyu itrax canka haada alwatana cadiyow waxaad iska tuurtaa sanamkan iska tuur sanamka uu nebigu amrayey sala allahu alayh wasalam inuu cadi iska tuuraana wuxuu ahaa macatabka uu xidhnaaye qoorta u sudhnaa cadi u sudhnaa ayuu ahaa cadina markii dambe waa tuuray waana islaamay marka keliyaha in la isqabtaa waa mid manhiyo weeye khaasatan salaada gudaheeda xaaladda kalabay qabiix tahay haddii salaad lagu jirana waaba kasii daranta nahyi gaara iyada ku yimi annadaru ilaa mawdici asujuudi waalkhushuucu baabkanna wuxuu ku saabsan yahay eegmada la eegaayo ilaa mawdici asujuudi meesha lagu sujuudaayo eegista la eegaayo iyo waalkhushuucu khushuucda salaada gudaheeda lagu khushuucaayo ayuu halkanna sheekhu kaga hadlayaa raximahullah wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalama idaa sallaa markuu tukanayo ta'ta'a ra'sahu mid madaxiisa hoos u dhiga ayuu ahaa wa ramaa ku tuura bibasarihi araggiisana naxwa alardi xagga arlada ku tuuro arlada markaa eega xadiidkana waxaa soo wariyey bayhaqi iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey oo waxau yidhi xadiidku waa saxiix oo weliba wuxu uhi waa saxiix calaa shardi shaykhayn buu yidhi walamaa dakhala alkacbata markuu nebigu sala allahu alayh wasalam galay alkacbata kacbada uu galay maa khalafa basaruhu mawdica sujuudih maa khalafa kama weecanin oo kama leexan basaruhu araggiisu mawdica sujuudih meeshuu ku sujuudaayo kama weecan xataa kharaja minha ilaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu kacbadii ka baxay xadiidkana waxaa soo wariyey xaakim iyo bayhaqi ayaa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey oo waxauu yidhi xadiidkani waa saxiix buu yidhi xadiidka hore culamada qaar baa iclaaliyey oo yidhi xadiidka hore ee sheegaya idaa sallaa ta'طaca ra'sahu waramaa bibasarihi naxwa alardi yacnii mursalnimay culammada xadiidka qaarkood arjaxeen oo ay yidhahdeen alsaxiixu annahu mursal sida markaa saxiixa uu xadiidku ku yahay waa inuu mursal yahay weeyaan a'immada xadiidka qaarkood baa se arjaxay xadiidka labaad laftiisa waxaa ku jira markaa sanadkiisa nin marka waxa weeye culammada qaar ay ka hadleen baa sanadkiisa ku jira oo yacni taas iyadaa aawadeed culamada qaar way daciifiyaan laftiisa oo waxay yidhahdaan sanadkiisa waxaa ku sugan dacfi ayaa ku sugan camar ibn abi salamata tinniisi nin la yidhaahdo ayaa sanadkiisa ku jira ninkaasna waxa uu imaam axmed yidhi yacni rawaa can zuhayr ibni muxamed bawaatiil wuxuu ka wariyey zuhayr ibnu muxamed axaadiis baatilla baatilaa buu ka wariyey xadiidkan laftiisana zuhayr ibnu maxamed buu ka warinaya culamada qaarkoodna ninkaas way tawsiiqiyeen oo waxay yidhahdeen si qawiy almuhim xadiidku shaahid kale uu leeyahay oo shiikhu sheegayna waa jiraa oo xadiis markaa waxa weeye tilmaamaya yacni toban saxaabi in laga soo wariyey inay yidhaahdeen salaaddii nebiga sala allahu alayh wasalam wax uga dhowaansho badan oo uga ekaansho badan maanu arag salaada amiirulmu'miniin uu tukanaayo waxay u jeedeen cumar ibnu cabdilcasiis bay u jeedeen salaaddaa cumar ibnu cabdilcasiis tukanayo salaaddii nebiga wax uga dhow maanu arag bay yidhaahdeen toban saxaabi baa sidaa yidhi dabeedna waxaa loo fiirsaday salaaddii cumar ibnu cabdilcasiis baa loo fiirsaday waxaa la arkay isagoo mawdica uu ku sujuudaayo uun eegayaa oo aan markaa meel kale uga gudbaynin araggiisa aan uga gudbinay marka axaadiista caynkaasa culammada qaar waa isku quweeyeen qaarkoodna axaadiista qaar baabay si gaara u quweeyeen sheekh albani markaa wuxuu qaatay mas'alada ah in mawdica sujuudda la eego marka la tukanaayo in la eego axaadiistaas sidaasuu kala baxay culammada madaahibtuna waa isku khilaafsan yihiin mawdica uu ruuxu eegaayo markuu tukanaayo bacdi waxay ku tageen inuu mawdicaa sujuudda eegaayo waana sida shaafici iyo xanafiyadu ay qabaan culammada qaarkoodna waxay qabaan inuu eegaayo imaamka laftiisaba inuu eegaayo waxau uhi shaykhu alalbani waqad ikhtalafa alculamaa'u fi ljihati alatii yenbagii lilmusalli an yatawajaha binadarihi ilayha waxay isku khilaafeen culammadu jihada ay habboon tahay ruuxa tukanayaa inuu u jeediyo araggiisa فذهب مالك إلى أنa نadر المصلي yتجه إلى جiهaة القبلة wuxuu ku tegey imaam maalik ilaa ana nadara almusalli yacni ka tukanaye araggiisu yatajihu ilaa jihati alqibla inuu u jihaysanayo o u jeesanaayo xagga qiblada wa tarjama lahu lbukhaariyu fii saxiixih waana u tarjumeeyo waa u baabaystay bukhaari kitaabkiisa saxiixa ah baabun rafcu lbasari ila alimaami fi salaa waatay culammadu yidhahdaan fiqhu lbukhaari fii taraajumih fiqiga bukhaari tarjumooyinkiisu ku sugan yahay baababkiisa marka wuxuu baabaystay bukhaari baabun rafcu lbasari ila alimaami fi asalaati aragga in sare loo qaado ila alimaami imaamka la eegaayo yacni in sare loogu qaado xagga imaamka fi salaati salaadda gudaheeda وساق فيه عدة أحاديث في أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة في أحوال مختلفة waxaanuu soo arooriyey axaadiis yacni mutacadid oo cadad u saaxiiba buu soo arooriyey oo ku tusinaysaa ama ku saabsan in saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam rasuulka ay eegi jireen iyagoo salaada ku jira xaalado kala duwan wa wuxuu ku tegay shaafici waalkuufiyuuna iyo qolada reer kuufa waa abu xaniife iye wa huwa asaxiixu min madhabi alxanafiya waana markaa sida markaa qowlka saxiixa agtooda ka ah yacni xagga marka madhabta xanafiyo ilaa annahu yustaxabu in la jeclaysanaayo lilmusallii ka tukanayo in loo jeclaysanayo annadaru eegmada uu eegaayo ilaa mawdici sujuudih ilaa meesha sujuuddiisa uu eegaayo sidaa in loo jeclaysta liannahu aqrabu ila alkhushuuci liannahu maxaa yeelay kaasi in mawdicu sujuudka la eega aqrabu iyadaa u dhowaansha badan ila alkhushuuci khushuucday ugu dhowdahay sheekhu wuxuu uhi wahuwa asawaabu wa huwa asawaabu waa sida saxdaa weeye lidalaati alaxaadiidi asaabiqati calayh axaadiista hormarta inay ku tusinayso daraaddeed buu sawaab u yahay wafasala waa kala saaray alxaafidu bnu xajar xaafid ibnu xajar masalada waa tafsiiliyey si uu axaadiistaa u kulmiyo oo axaadiistii qaar waxay sheegaysaa in markaa saxaabadu nebiga sala allahu alayh wasalam inay eegi jireen nebiga inay eegi jireen waa inaga soo maray xadiiskii sheegaayey inay kabaha iska bixiyeen markay arkeen nebiga sala allahu alayh wasalam oo salaada gudaheedii kabihiisiibay waxaynay markaa sidaa u sameeyeen araggay nebiga ka arkeen inuu kabihii bixiyey waa innaga kale oo xadiiskaa sharaxiisa ku sheegnay inay saxaabada marka ay yidhaahdeen yacni salaadda siriyada nebigu sala allahu alayh wasalam qur-aan buu akhrin jiray kaleoo yacni markaa ayuu akhrin jiray oo faatixada ka hadhan aan faatixada ahayn weliba waxay sheegeen taqdiirro ku saabsan aayado ilaa qadarkoodu intaasoo kale yihiin buu akhrin jiray maxaa ku garan jirteen baa layidhi inuu akhrinaayo waxay yidhaaheen waxaanu ku garanay bidiraabi lixyati garhkiisu dhaqdhaqaaqa u dhaqdhaqaaqayo ayaanu ku garanay bay yidhaahdeen marka salaaddii iyagoo ku jira inay nebigii eegaayeen oo ay arkeen garhkiisa ay arkeen dhaqdhaqaaqiisa ayaa xadiiskaasina sheegaya markaa bukhaarina axaadiis baabkaa ku saabsan buu soo arooriyey markaa xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi wa yumkinu an nufariqa bayna alimaami waalma'muumi wa yumkinu waxa suuragala an nufariqa inaynu kala saaro bayna alimaami imaamkiyo waalma'muumi ka ma'muumkee imaamka ku xidhay labadaa inaynu kala farqinaa suuragala fa yustaxabbu waa loo jeclaystaa lilimaami imaamka annadaru eegista uu eegaayo ilaa mawdici sujuudi ilaa meeshuu ku sujuudaayo wakada lilma'muumi ma'muumkana waa loo sunneeyaa ilaa xaysu yaxtaaju ilaa muraaqabati imaamih mooyaane markuu u baahan yahay imaamkiisa inuu ilaaliyo salaadiisii uu eegto uu sidaa ugu baahdo mooyaane markuu sidaa ugu baahdo imaamkii waa jalleecayaayo yacni markaa aragga xaggiisa waa u dallacaya laakiin marka kale halka hortiisa abuu eegaya wa ama almunfaridu kii kelidii ah miya fa xukmuhu xukunkiisu xukmu limaami imaamka xukunkiisa weey imaamka xukunkiisa weeyo isaguna waa inuu mawdicu sujuudihi eega hadalkii ibnu xajar intaasuu ku dhammaaday intaha sheikhu albani waxa uu yidhi ashaykhu alalbani raximah llah wa bihada yujmacu bayna alaxaadiisi kaas baa lagu kulminaya axaadiista alatii axaadiistaasoo saaqaha albukhaariyu bukhaari soo arooriyey wa bayna axaadiisi annadari iyo axaadiista eegmada sheegaysa ilaa mawdici sujuudi in la eegaayo wa huwa jamcun xasanun waa kulmin wanaagsan wallahu tacaala aclamu calaa kulli xaal sida markaa sheikhu ku kulmiyey xaafid ibnu xajar ku kulmiyey sheekh albaanina ku raacay waa in la yidhaahdo waxa u asala inuu mawdicu sujuudka uu eego allahuma ilaa maruu u baahday imaamka markaa xarakaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa inuu la socdo uu taa eego marka uu u baahday mooyaane marka kale mawdicu sujuudku eegaya markuu u baahday siduu markaa imaamka salaadiisa u eegtana markaana imaamku eegaya laakiin munfaridkii iyo imaamkii iyagu mawdicu sujuudkun waa inay eegaan bukhaari markuu sidaa isagu baabaystay oo uu yidhi ma yacni inuu eego imaamka ay eegaan markuu sidaa baabaystay waxay ku tusinaysaa axaadiistani agtiisa inaynay ka asixin sidaas aawadeed uu isagu markaa ka dhigaayo yacni markaa sida saxiixi inay sida kale un tahay sidaas yadaa uu ka dhigaayo imaam maalik waxyaalahu u daliishado waxaa ka mid a xagga qiblada la eegayaa fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam yacni u jeedi wejigaaga xagga masjidulxaraamka markaa jeedinta xagga masjidulxaraamka wejiga loo jeedinayo waxa uu ku tusinayaa in xaggaa la eegaayo ayuu markaa ku tusinaya laga qaadanayaa bay markaa leeyihiin calaa kulli xaal laakiin axaadiistani mar hadday asaxday waxay noqonaysaa in la yidhaahdo asalku waa inuu mawdicu sujuudka eego laakiin waxa weeye imaamka inuu eego iyada markaa dhibaata kuma sugna oo wax karaahiyi kuma jirto wax karaahiye ahi kuma jirto waayo salaada markaa ma'muumku imaamkay ku xidhan tahay imaamkana xarakaadkiisa iyo ficilkiisaba in lala socdaa waa mid muhima wa qaala sala allahu alayhi wasalama wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam laa yenbagii uma habboona an yakuuna fi lbeyti inay ku sugnaato beytka waa kacbadee shay-un wax waxaasoo yashqalu mashquulinaya almusalliya ka tukanaaya mashquulinaya oo salaaddiisii ka mashquulinaya xadiidkanna waxaa soo wariyey abu daawuud iyo imaam axmed baa soo wariyey waana saxiix beytkana waxaa looga jeedaa kacbada sida sababu wuruudka xadiidku ku soo aroorayba uu sheegaayo inuu kacbada ku saabsanaa marka wuxuu tilmaamayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay inaanay habboonayn in kacbada loo daayiyo wax dadka mashquulinaya marka wixii dadka mashquulinaya waa in laga zuuliyaayoo laga baabi'iya ama laga markaa qaada wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yanhaa mid reeba can rafci albasari aragga in sare loo qaado ila asamaa'i xagga samada in sare loogu qaado iyada oo la tukanaayo nebigu waa nahyin jiray sala allahu alayh wasalam wa yu'akidu waa adkayn jiray fi nahyi reebista la reebaayo xataa qaala ilaa uu ka yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam layantahiyanna ka reebtoomeen oo ka reebtoomeen oo waa ka reebtoomayaan aqwaamun ragi rag baa ka reebtoomaya raggaasoo yarfacuuna sare u qaadaya absaarahum indhahooda sare u qaadaya ila asamaa'i xagga samada araggooda sare ugu qaadaya fi salaati salaada gudaheeda aw laa tarjicu ilayhim ama kuma soo noqon doonto indhahaasi iyaga kuma soo laaban doonto oo bimacnaa araggaa laga kaxaynaya laga qaadaya wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo xadiidku leeyahay aw la latukhtafanna ama la dafe oo la dafe oo waa laga qaadayaa laga dafayaa absaaruhum araggiyadooda xadiidkana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa fii xadiidin aakhara waxaa kaloo ku sugnaa xadiid kale faidaa sallaytum markaad tukanaysaan falaa taltafituu yacni markaa ha jees fa ina allaha ilaahay yansibu wajhahu wuxuu soo qaabilsiinayaa wejigiisa liwajhi cabdih wejiga addoonkiisuu soo qaabilsiinaya fii salaatihi xaal addoonku ku sugan yahay salaaddiisa uu ku dhex sugan yahay maa lam yaltafit inta aanu jees jeesan yacni ilaahay waa soo qaabilaya xadiidkana tirmidi iyo xaakim baa soo wariyey labadubana waa saxiixiyeen sheekh albaanina waa ku raacay wa qaala aydan wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam can italafuti yacni waxa weeye jeesjeesiga wuxuu ka yidhi ikhtilaasun ay huwa ikhtilaasun waa markaa dhufsasho yakhtalisuhu uu dhufsanayo ashaydaanu shaydaanku min salaati alcabdi addoonka salaadiisa uu ka dhufsanaayo xadiidkana bukhaari baa soo wariyey oo bimacnaa xaaladdan qofku markaa uu daydaymoonayo isagoo salaaddii ku jira shaydaankiibaa wuxuu ka dhufsaday wax salaaddii ka mida buu ka qaatay markaasuu qofku sii jalleecayaa oo uu sii eegaya wa qaala sala allahu alayhi wasalam oo wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yazaalu alcabdu kama zuulaayo kama baxaayo addoonkii wuu ahaanayaa laa yazaalu bimacnaa waxay la macno tahay kaanay la macno tahay oo nafyun nafyi isbaatun shay la diiday haddii lasii sii diidoo la nafiyo waxay noqonaysaa isbaat ama sugis bay noqonaysaa oo zaala waxay leedahay macno nafyi oo shaygu waa zuulay bimacnaa waxa weeye waxaan jirin buu noqday baa laga tilmaamaya marka laa oo naafiyaa la geliyo yacni zaalo oo macno nafyi leh iyo laa oo lafdigeedu nafyi yahay labadii nafyi markay kulmaan nafyu nafyi isbaatun bay qaacidadu tahay shay la nafyey oo la diiday haddii lasii diido wuxuu noqonayaa isbaat la sugay buu noqonayaa marka laa yazaalu kama zuulo kama baxe waa ahaadaa ayaa loo jeedaa laa yazaalu allahu muqbilan cala alcabdi fii salaatihi maa lam yaltafit inta aanu jeesjeesana daymoonin ee ilaahay waa soo qaabilayaa addoonkaa salaada ku jira fa idaa sarafa markuu leexiyo addoonku wajhahu wejigiisa u weeciyo leexiyo insarafa canhu ilaahay waa ka jeesanaya oo raxmadduu ku eegaayey yacni markaa kuma eegaayo xadiidkana abu daawuud iyo kayrkii baa soo wariyey ibnu khusaymana waa saxiixiyey ibnu xibbaanna waa saxiixiyey tamaamulminaha sheikhulalbani xadiidka sanadkiisa waa ku daciifiyey halkanse waa ku quweeyo waa ku saxiixiyey waxaanu markaa tahay xadiisku shawaahid kaluu oo xadiiska aynu soo marray ee markaa sheegaya fa idaa sallaytum falaa taltafituu fa ina allaha yansibu wajhahu liwajhi cabdihi fii salaatii maa lam yaltafit xadiiskaasoo tirmidi iyo xaakim ay soo wariyeen ayuu macna ahaan waafaqsan yahay maadaama uu macna ahaan waafaqsan yahay labada xadiis waa isqu weynayaan mid walbana culammada qaarkood oo a'imada xadiiska ka mid ah ayaa gaarkiisa xadiiska u quwey marka majmuucu inay xoog isu sii tarayaan oo isi sii quweynayaanna waa arrin markaa waadix oo iska cad sheekhu waxa uu keenay axaadiis sheegaysaa ruuxu markuu salaadda tukanayo inaanu cirka eegin oo ruuxu markuu salaadda tukanayo salaadda ku jiro inuu cirka eega uma bannaana karaahiye keliya maaha waa xaaraan oo waa mid aan bannaanayn inay xaaraan tahayna waxaa ku tusinaysaa waciidka iyo goodiga uu nebigu sala allahu alayh wasalam ka sheegay cidda iyadoo salaadda ku jirta cirka markaa eegta oo nebigu uu yidhi sala allahu alayh wasalam la yantahiyanna aqwaamun yarfacuuna absaarahum ila alsamaa'i fi salaati aw laa tarjicu ilayhim wa fii riwaayati aw latukhtafanna absaaruhum ciqaab wixii loogu goodiyaana waxay sheegaysaa inuu waxaasi xaaraan yahay oo shay karahatu tanziiha oo in la sameeyo laga fiican yahay ha yeeshee bannaan in goodi ama ciqaab in loogu goodiyaa inay ka timaaddo ma dhacdo markaa mar hadduu nebigu sheegay ciqaab loogu goodiyaayo cidda sidaas samaysa waxaa laga qaadanayaa inuu dembi yahay bale markaa kabiiro inuu yahay culammada qaar ka qaataan marka salaada iyadoo lagu jiro waa inaan aragga sare loo qaadin oo aan cirka la daawan ama aan cirka la eegin bal markaan salaadda lagu jirin ka warran haddii waxa weeye ruuxu ducaysanayo oo aanu salaad ku jirin aragga sare ma u qaadi karaa taas iyada ah oo culammadu waa isku khilaafeen daliil cad oo nahiyayaana ma jiro culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen yacnii inuu aragga sare u qaado isagoo ducaysanaya ma aha mar haddii salaadiiba layi aragga sare ha u qaadi culamada qaarna waxay hamayeen nahyigu salaadda gudaheedu ku saabsanaaye markaan salaadda lagu jirin mar haddaan nebigu inaga reebin dhibi kuma sugna bay yidhahdeen calaa kulli xaal daliil cad oo diidaya marka la ducaysanayo in aragga sare loo qaado ma jiro suufiyada qaarkood waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen ruuxu inuu cirkaba eega ma aha cirkaba inuu eego ma aha markaasaa laga soo naqliyaa mashaayikhda qaarkood inay markaa intaasoo sano ama afartan sano la yidhahdo cirka sare uma eegin cirka sare uma eegin laakiin warka noocaasi waa mid markaa aan sax ahayn wax fadiile iyo khayroo ku jiraana ma jiro in cirka la eegi waayo haddaan salaad lagu jirin salaad markaan lagu jirin eegista cirka la eegayaa waa mid markaa waxa weeye bannaan weeye bale waa mid mashruucoo wakhtiyada qaarkood mustaxab bay noqon kartaa oo hadduu ruuxu doonaayo inuu cirka eego oo xidigaha iyo markaa dayaxa iyo samada inuu eego oo uu ku cibro qaato yacni waxa weeye ta noocaas oo kale waa mid markaa waxa weeye layna amray wey afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat wa ila alsamaa'i kayfa ruficat yacni waxa weeye samadii in la eego oo laga fekero yacni adiladu waa inoo sheegaysaa ayaad mutacadidaana tilmaamaya fekeraadda laga fekeraayo cirka oo loo fiirsanayo markaa adilo mutacadida ku soo bale nebigu sala allahu calayhi wasalam waa eegi jiray xagga markaa samada waa eegi jiray oo waxuu allah yidhi qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam isagoo waxyiga nebigu sala allahu alayh wasalam jiraalinaya ayuu markaa aragga sare u qaadi jiray isagoo marba rajaynaya in waxyi ku soo dego qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha marka hadday fadiilo tahay inaan cirka la eegin nebigaa samayn lahaa sala allahu alayh wasalam marka warka mutasawifada qaarkood iyo mashaayikhda qaar laga soo raro yacni mid saxiixa ma aha mid ay fadiila ku jirtana ma aha laakiin waxaa laynaga reebay un marka salaada lagu jiro in cirka la eego markaa waa laynoo diiday axaadiistani waxay kaloo tilmaamaysaa ruuxu markuu tukanayo inaanu iltifaat samaynin oo aanu jees jeesan ayay axaadiistani sheegaysa xadiidkan soo socda laftiisuna iltifaatka waa tilmaamaya wa nahaa nebigu sala allahu alayh wasalam waa reebay oo waa nahiyey can halaatin saddex khaslo ama saddex arrin buu reebay can nuqratin ka nuqrati diig wuxuu reebay yacnii qubqublayn ta digaag oo kale ah ama diig oo kale ah oo diiggu yacni marna madaxa hoos buu u dhigaa marna saru u qaada in salaaddii la khafiifiyo ruuxu uu qabqableeyo oo waxa weeye sidii markaa diig marna madaxa foorarinayo marna sare u qaadayo oo kale uu salaaddii ku xasili waayo oo uu markaa sujuuddii intuu sidaa u dhaco markiiba ka soo boodo oo uu sidaa u qubqubleeyo taa nebigu waa nahyay oo waa reebay wa iqcaa'inka kalbi wuxuu kaloo nebigu reebay fadhi la mida fadhiga eygoo kale la mida marka iqcaagu waxa weeye la nahiyey waa inuu ruuxu labada sal uu dhulka dhigo labada ruugna uu taago gacmahana uu dhulka dhigto waa kayfiyad gariiba sidaa in salaada loo fadhiistana nebigu sala allahu aleyh wasalam waa diidayo waa nahiyey waxaa jira iqcaa sunno ah oo axaadiista ku soo arooray iqcaaga sunnadii wuxuu yahay fadhiga labada sujuudood u dhexeeya inuu ruuxu cidhbaha ku fadhiisto intuu cidhbaha taago inuu labada cidhbood ku fadhiistaa waa iqcaa waxay ka mid tahay kayfiyaadka loo fadhiisto fadhigaas waana sunne sida xadiidka ku soo aroortay oo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu addinka bidix goglado oo ka midig taago sidaana waa u fadhiistay fadhigaa labada sujuudood udhexeeya inuu labada cidhbood ku fadhiisto labada yacni markaa addin labada cidhbood intuu taago inuu ku fadhiisto taasna nebigu sala allahu alayh wasalam waa sameeyey marka labaduba waa sunne in midba mar la sameeyo ayaa markaa fiican marka iqaacagaasi waa kii sunnada isagu ahaa lakiin iqaacagani waa kii la nahyaayo waltifaatin wuxuu kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam reebay jees jeesi la mida kaltifaati thaclabi sida dawacadu u jees jeesato oo kale in loo jees jeesto nebigu sala allahu alayh wasalam waa reebay waa nahyi xadiiskana imaam axmed iyo abu yacla soo wariyey waana xadiid saxiixa sida sheekh albaaniba markaa uu tilmaamayo marka waxaa la nahiyayaa ficilada xayawaanka oo kale in la shabaho waa la diidayaa salaadda gudaheeda oo maadaama bini aadamkii ilaahay sharfay walaqad karamnaa bani aadama oo ay yahay in markaa bini aadamku mukaramiin ay yihiin tashabuha xayawaanaadka iyo noolayaasha kale ay shabbahayaan ama xoolaha ay shabbahayaan ama dugaagga ay shabbahayaan waa markaa laga reebayaa khaasatan salaadda gudaheeda xataa marka kale lafteeda ee aan salaad lagu jirin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen in markaa xayawaanaadka la shabbaha ma aha oo waa mid madmuum oo xun bay yidhaahdeen in xoolaha iyo yacni dugaagga iyo laysu ekaysiyo la shabbaha waayo karaamadii bini aadamka la sharfay bay ka hor imanaysaa waxay ka sharaf badan yihiin inay isu ekaysiya marka wax kastoo xayawaanaadku ay la gaar yihiin in la ysu ekaysiiyo ama codkood oo kale ama socod ay la gaar yihiin oo kale ama fadhi ay la gaar yihiin oo kale in laysu ekaysiya ma waxaa inoo iman doonta marka la fadhiisanaayo laa yabrukanna axadukum kamaa yabruku lbaciir midkiin yaanu u fadhiisanin sida awrku u fadhiisto oo kale fadhiga markaynu gaadhnaynu xadiiska ugu tegi doonaa halkana saddex umuurood oo saddexduba ku saabsan yihiin xayawaanaadkaas ayaa markaa laynaga nahyi in sidoodoo kale la sameeyo can nuqratin ka nuqrati diig wa iqcaa'in ka iqcaa'i alkalbi waltifaatin ka iltifaati saclab wuxuu xadiisku markaa inaga nahiyayaa in loo jees jeesto sida dawacadu u jees jeesato ama dawucu u jees jeesto jeesigaasina wuxuu yahay waa jeesi wejiga la jeedinaayo taa laynaga reebaya laakiin ilqoodha qofku inuu wax ka eega iltifaadka la sheegaayo kama mid aha tadawacadu samaysaana ma aha ilqoodha inay wax ka eegtee wejigay marba gees u jeedisaa ta laga hadlayaa taas weeye waana mid manhiya weeye in wejigaa la jeediyaa waa mid laynaga reebay culammadu waxay yidhaahdeen salaaddu kuma burayso jeesigaa wejiga la jeedinaayo haddaana xabadka ama laabtu aynay qiblada ka jeesan haddii laabta ama xabadku ay qiblada ka jeesato salaaddii waa burtay oo istiqbaalkii qiblada la waayey haddii laakiin laabtu ay qibladii qaabilsan tahay salaaddii ma burin laakiin nahyii buu ku dhacay oo taa uu nebigu inoo diiduu ruuxu sameeyey nahyigaas ayuu ku dhacay axaadiista horena macnaha wejiga waa tilmaamaysaa laa yazaalu allahu muqbilan cala alcabdi fii salaatihi ma lam yaltafit faidaa sarafa wajhahu insarafa canhu iltifaatkii markuu sameeyo yacni wejigiisii jeediyo ee insarafa canhu ilahay waa ka jeesanaya oo raxmaddu ku eegaaye ku soo qaabilayay kuma eegaayaa loo jeeda aragga ilaahay marnaba yacni markaa shay mawjuud oo ka qarsoomaya ma jiro wax walba ilaahay waa arkayaa wax araggiisa yacni seegayaana ma jiraan laakiin waxaa loo jeedaa marka uu ilaahay soo qaabilayo dee raxmad buu ku soo qaabilayaa markanna raxmad baanu ku soo qaabilayn baa loo jeedaa bidalika kaas buu amray oo ah sujuudda labaad in la sujuudo lana takbiirto almusii'a salaatahu li tuko salaata muwaddic mid adduunyada sagootiyaya salaaduu tukado oo kala tuko ay salaatan ka salaati lmuwaddici salaad la mida salaadda muwaddica yacni tuko kaannaka taraahu waxaad tukataa xaalaad shabahayso sidii mid ilaahay arkaayo oo kale aad shabbahayso yacni markaa xaalaad sidaasoo kale tahay tuko fa in kunta haddii aad tahay laa taraahu midaan arkaynin haddaad tahay fa innahu yaraaka ilaahay waa ku arkaya ilaahay waa ku arkaya xadiiskaana waxaa soo wariyey tabaraani ayaa soo wariyey diya almaqdesina mukhtaaradu ku soo wariyey imaam axmedna waa soo wariyey ibnu xajar alhaytami waa saxiixiyey sheekh albaanina waa saxiixiyey silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu markaa kaga hadlay una ku saxiixiyey xadiiska marka salli salaata muwaddic waxaa loo jeedaa mid dhimanaya oo adduunyadiiba sagootiyaya oo aan nololi u dambayn oo ka annahu markaa salaadan dabadeed naftu ay ka baxayso siduu u tukan lahaayoo kale u tuko haddii ruuxa lagu yidhaahdo salaaddii kuugu dambaysaa tukan lahayd waa taa hadda tukanayso soo ma aha inuu dadaalo ya qalbiga soo xaadiriyo khushuuco ku dadaalo salaaddii oo sida sunnada waafaqo oo waxa weeye aanu mashquul adduunye iyo wax lamida ku mashquulin marka ruuxu dee ma oga goor u dhimanaayo ila waaba dhici kartaa salaadaa tukato tii kugu dambaysa inay noqotee sidaasuu nebigu u salli salaata muwaddic waxaad tukataa mid adduunyada sagootiyayaoo dhimanaya salaadu tukan lahaayoo kale tuko oo bimacnaa salaaddii khushuucdeedii iyo arkaanteedii iyo sunnayaasheedii iyo abcaaddeedii iyo hay-aadkeedii intaba hagaaji oo ku dadaal iyo khushuucdeedii waxaad tukataa sidii mid ilaahay arkaya siduu u tukanayo kale yacni markaa u tuko dee ilaahayna ma arkayno ee waxaa loo jeedaa yacni waxaad markaa rabbi muraaqabeeyo yacni markaa qalbigaaga ku soo xaadiray in ilaahay ku daalacanayo ku arkayo sidaad markaa rabbi ula khitaabayso ee aada ula faqayso waa inaad qalbiga u soo xadirisaa iyo niyada salaadana u wanaajisaa qaab loo tukado qaabkii ugu fiicnaydna ad u tukataa wa yaquulu wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam maa min imri'in ma jiro ruux ruuxaasoo taxduruhu ay ku soo xaadirto salaatun maktuubatun salaad farali ay ku soo xaadirto oo fa yuxsinu dabeedna hagaajinaya wuduu'ahaa waysadeeda hagaajinaya wa khushuucahaa khushuucdeeda lagu khushuucayana hagaajinaya wa rukuucahaa rukuucdeeda la rukuucayana hagaajinaya ilaa kaanat kafaaratan limaa qablaha inay kafaaro u noqoto mooyaane wixii ka horreeyey oo min adunuubi dembiyaala maa lam yu'ti inta aanu samaynin kabiiratan dembi weyn aanu samayn nusakha saxiixu muslimka qaarkood waxay qorayaan maa lam ya'ti kabiiratan inta aanu kabiiro samayn oo ataa ya'tii ay tahay sida shuraaxda qaarkood ay tilmaameen nusakha saxiixu muslim qaarkood inay ku sugnayd waana sida mustakhrajka abu nucaymna culammadu ay ka soo naqliyeen maa lam ya'ti maa lam yu'ti marka la yidhaahdo oo aataa yu'tii la yidhaahdo aata macnaheedu waa bimacnaa actaayo waa bixinta iyo siinta markaana waxaa loo dabdiyey in muqayaru siiqa laga dhigo oo maa lam tu'ta kabiiratun la yidhaahdo yu'tana waa la mide eh. oo muqayaru siiqa laga dhigo maa lam yu'ta kabiiratun marka sidaa laga dhigo oo la yacni muqayaru siiqa laga dhigo ficilka waxay noqonaysaa inta aan la siinin dembi kabiira ah imaatinkuu la imanayo aan la siin saasaa markaa macnuhu dhacaya marka macluum loo bineeyo oo maa lam yu'ti kabiiratan marka la yidhaahdana waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa maa lam yacmal kabiiratan intaanu dembi kabiira ah samayn oo iitaagu waa bixinta iyo siinta laakiin waxay yidhaahdeen shuraaxdu wudica alitaa'u mawdica alcamal iitaagii waxa la dhigay mawdicii camalka lianna alcaamila yucطi alcamala min nafsih waayo ruuxa caamilkee camal falaya ee wax samaynaya camalka wuxuu ka bixinaya xagga naftiisa qaala allahu tacaala walow dukilat calayhim min aqطaariha uma su'iluu lfitnata laaatowha yacni fitnadii way siin lahaayeen baa la yidhi naftooda xaggee xaggooday ka bixin lahaayeen baa loo jeeda laakiin erayga aataaba asalkeedu waxay bimacnaa cada alkhulaasa waxaa loo jeedaa maa lam ya'ti marka la yidhaahdo sidaa loo dabdiyo nusakha qaar laga soo naqliyey waa cala aljaadda ishkaal ma leh maa lam yu'ta marka la yidhaahdana waa markaan isaga kabiiro la siinin ka annahu yacni markaa ridista dembiga kabiirada a lagu ridaayo oo loo qadarayo inuu ku dhaco ayaa laga soo qaaday sidii wax la siiyey oo kale maa lam yu'ti kabiiratanna maa lam yacmal kabiiratan bay la macno tahay oo iitaagii oo siintii ahayd ayaa mawdicii camalka la dhigay maa lam yacmal kabiiratan bay la macnata wadalika adahra kullah wadalika marka arrinkaasi addahra kullah yacni ay mustaqirun addahra wuxuu sugan yahay wakhtigoo dhan kullahu dhammaantii xadiidkanna muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkuna wuxuu sheegayaa ruux kasta oo salaadda faralkii ay ku soo xaadirto u timaado oo dabeedna waysada hagaajiya khushuucda hagaajiya arkaantiiyo rukuucda hagaajiya yacni salaaddu siday tahay ugu dadaala waxay kafaara gud uga noqotaa dembiyadii uu hore u sameeyey ee sakhaa'irta ahayd ayay marka kafaara gud uga noqotaa dembigii kabiirada ahayd kafaara gud ugama noqoto sida xadiidka daahirkiisu sheegayo laakiin dembiga sakhiirada abay kafaara gud uga noqota wakhtigoo dhanna waa caynkaas oo bimacnaa salaad kastaba dembiyadii ka horreeya sakaa'irtaa markay kafaara gud ka noqdaan yacni ruuxii dembiyadii sakaa'irtaa way ka dhammaanayaan qaydka waxaa lagu xidhay maa lam yu'ti kabiira ilaahayna wuxuu yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddaad ka dheeraataan ka laydinka reebaayo kuwiisa waaweyn haddaa ka dheeraataan nukafir cankum sayi'aatikum waxaanu idinka masaxayna o idinka baabi'inaynaa dembiyadiina kale waqad sallaa xaqiiqee waa tukaday sala allahu alayh wasalama nebigu fii khamiisatin wuxuu ku tukaday yacni maro suufa buu ku tukaday oo laha aclaamun yacni marka amaarada leh maro suufa oo calaamada leh ayuu ku tukaday fa nadara waa eegay nebigu sala allahu alayh wasalam ilaa aclaamiha calaamadaheedii buu eegay nadratan eegma ayuu eegay falama insarafa markuu gedoomay oo salaaddii ka soo baxay qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam idhabuu bikhamiisatii haadihi yacni markaa la taga bikhamiisatii maradaydan suufka ah ee calaamadaha leh ee haadihi tan ah yacni qaadoo la taga oo ilaa abijahmin abijahmi ninka la yidhaahdo u geeya wa atuunii waxaa ii keentaan biambijaaniyati abijahmin marada markaa ee adage go'a a adage abijahmi uu leeyahay ii keeno iigu soo beddela taas ambijaaniyaduna waa kisaa-un khaliidun laa calama lahu waa maro adagoo qallafsan oo saafi ah oo aan wax calaamadiyo wax laymana aan lahayn ee saafi ah fa innahaa maradani alhatnii waxay iga mashquulisay aanifan haddeer can salaatii salaadaydii bay iga mashquulisay baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wa fii riwaayatin riwaayo kale nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam fa innii anigu nadartu waxaan eegay ilaa calamihaa amaaradaheeda iyo calaamadaheedaan eegay fi salaati salaada gudaheeda fakaada wuxuu ku dhowaaday yaftinunii inuu ifitneeyo oo bimacnaa salaaddii iga mashquuliyo ku sigtay xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waa xadiid saxiixa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam maradan calaamadaha leh ee layman kale wuxuu isaga beddelayey inay salaaddii ka mashquuliso ayuu nebigu ka baqay sala allahu alayh wasalam waxaanu u yidhi marada abujahmi u geeya oo maradiisa kale iigu soo beddelee adagee saafiga ah markii hore ee nebiga sala allahu alayh wasalam hadiyadu waxaa ugu keenay maradan calaamadaha leh abujahmi ninka la yidhaahdo hadiyad ugu keenay maadaama uu isagu hadiyad ugu keenay hadduu yidhahdo maradiisa u celiya inuu khaatirkiisa markaa yacni markaa niyad jabo yacni marka ayuu u diidaya oo is yidhaahdo nebigu waa kugu diiday wixii aad markaa siisay dabadeedna markaasuu wuxuu doonayaa yacni si uu hadiyaddiina uga aqbalo ee maradana markaa maradan ka mashquulinaysa salaadiina iyadana aanu u qaadan markaasuu maradiisa saafigaa iigu soo bedela bedelaadan marada saafigaa lagu soo bedelayaa waxay culammada qaarkood yidhaahdeen min baabi ilbayc oo kaley noqonaysaa hadiyad abujahmi nebiga siiyey sala allahu calayhi wasalam ee celinta marka hadda lagu celinayo mid kalena lagu soo beddelayo ila tani mulkigii nebiga ku tacalluqday oo markii hore ka aqbaliye waxay ku tusinaysaa in nebigu shay uu yeeshay uu hadda marka maradaa kale kaga bedelanayo taasna waxay u deliishadeen culammada qaarkood bayca lahaa bayculmucaata labada shay ee laysweydaarsado ee aan siiqo lagu lafdinin qabuul iyo iijaaba ee isu dhiib uun ku xasishaa oo uu midna dhiibo markaa shaygii xaggiisa markaa laga yacni markaa laga sugayey ka kalena beddelkiisii uu bixiyo oo labadii shay la ysdhaafsado ama la ysku doorsado isku doorinta caynkaasi aan odhaah lagu dhawaaqin in bayc ku asixi karo baycul mucaataati ay bannaan tahay bay culamada qaar u deliishadeen culamada qaarna waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa si kalay u dhigeenoo waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa hadiyadda ruuxa la siiyey ruuxii hadiyadda bixiyey haddaanu isagu dalbanin ku noqonin ee kii waxa weeye hadiyadda la siiyey uu shaygii ku soo celiyo kii siiyey inay ta noocaasi bannaan tahay adigu calaa kulli xaal yacnii labada qolo markaa mid wali qolo waliba waxbay ka deliishatay laakiin qolada horaa u dhow qolada hore ayaa u dhow waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waa kan beddelkeedii u yidhi iiga keena uu ku yidhi almuhim waxaa laga qaadanayaa maryaha lagu tukanayaa inay saafi noqdaan inay ka fiican tahay inay diilnimo iyo calaamado yeeshaan si ruuxa inay salaaddii uga mashquulin oo khushuucday uga dhowaansho badan tahay saas aawadeed sijaayadaha lagu tukanayo roogaga lagu tukanayo laftooda waxaa fiican inay noqdaan qaar saafi ah oo aan markaa xariijimo iyo diilnimo iyo yacni sharaxaad iyo wax la mida marka aan lahayn waayo khushuucdii taasaa u dhowaansho badan ee haddii layman iyo calaamado iyo marka waxa weya naqshad uu leeyahay waxaa dhici karta qofku naqshadda inuu ku mashquulo oo uu daawado uu tirtiriyo ayaa dhici karta oo marba indhaha la raaco saas aawadeed sijaayadda saafiga ahee aan shagaarka iyo calaamadaha lahayni way ka fiican tahay xagga salaadda tukashadeeda way ka fiican tahay ta shagaarka iyo calaama calaamadihii iyo sharaxaadda leh waayo khushuucday uga dhowda marka afdalku inuu yahay sida fadliga badani shay saafiya in lagu tukado ayaa laga qaadanayaa sidaas inay afdal ka tahay oo fadli badan tahay si xaaraan ma aha ta shagaar kale ama calaamadaha leh in lagu tukadaa laakiin afdalkaa sidana ah inay saafi noqdaan wa kaana wuxuu ahaa licaa'ishata caaisha miduu u sugan yahay thawbun maro fiihi tasaawiiru maradaasoo sawirra ay ku sugan yihiin maradaasoo mamduudun yacni la fidiyey oo lagu sii daayey ilaa sahwatin yacni ilaa xidhka lagu sii daayey sahwadu waa guri yar oo marka waxa weeye guriga laga sameeyaa sahwada la yidhaahda fa kaana nabiyu wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayhi wasalam yusallii mid tukada ilayha xagga daaha mid u tukada ayuu ahaa daaha sawirada leh faqaala wuxuu ihi nabigu sala allahu alayh wasalam akhirihi canii iga dibdhiga oo bimacnaa idaba mariya buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fa innahu maradan laa tasaalu kama baxaysee way tahay tasaawiiruhu sawiradiisu tacridu lii mid ii markaa muuqanaysa oo ii soo bandhigmaysa tacaraduna waa markaa loo dabdiyey tacriduna waxa weeye asalka wey tacaradu marka la yahay tatacaradu waa isu soo kaba bandhigaysaa wey tacriduna bimacnaa taluuxu way ii muuqanaysaa wey lii aniga ii muuqanaysaa fii salaatii salaadayday ii muuqanaysaa xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey sawirada xadiidku sheegaayo inay marada ku sugnayd waxay ahlucilmigu ku xambaareen inay tahay sawiro wax nool inaynay ahayn ay tahay waxaan nololi ku jirin sawiradeed oo dhir iyo wax la mida sawirkood baa ku sugnaa baa loo jeeda oo haddii markaa sawiro wax nooli ku sugnaan lahaayeen iga leexiyo keliya ma yidhaahdeene waa jeexjeexi lahaa nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu sheikhulalbani yidhi wa inamaa lam ya'mur wax kaleba maahe wuxuu u amri waayey sala allahu alayh wasalam nebigu binasci tasaawiiri wahadkiha in sawirada laga siibo wahadkiha la markaa jeexjeexo wuxuu u amri waayey wakhtafaa uu ugu kaaftoomay bitanxiyatiha leexinta uu leexinayo ugu kaaftoomay liannahaa iyadu sawiradaasi wallahu aclamu ilaahay baa u aqoon badane lam takun may ahayn min dawaati alarwaaxi mid waxa weeye wax nafa leh oo nafi ku sugan tahay sawiradood may ahayn waxaa u bidaliili hadkihii sala allahu alayh wasalam hayraha min atasaawiri waxaana u daliila inaynay sidaas ahayn nebigu sawiradii kaleba waa jeexjeexay oo maryaha kale ee sawirada leh nebigu wuxuu ku sameeyey inuu dildillaaciyey oo jeexjeexay buu markaa ku sameeyey kama huwa fii ciddati riwaayaatin fi saxiixayn sida ku sugan riwaayaat yacni markaa mutacadida oo badan oo markaa saxiixaynka markaa ku soo aroortay ama cadad u saaxiiba waman shaaa tawasuca fii haada kii doona arrinkaa markaa si ballaadhan inuu ugu ballaadhsado u ogaado si ballaadhan falyuraajic ha raajaco fatxalbaari fatxulbaarigi iyo ghaayatulmaraamka ha raajaca buu yihi sheikhu markaas hawadu waa beytun sagiiru munxadirun fi lardi qaliila waa guri yar baa la yidhaahdaa oo munxadirun fi lardi dhulka markaysagaa ku daadegsan oo qaliilan in yar hoos ugu daadegsan oo shabihun bilmaqdac yani markaa shabahaya yani ila xidhkoo kale shabahaya yani waa qayb guriga ka mid oo markaa lasii yar xidhay yani weeye sahwadu waa kaas marka nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu markaa yidhi maradan iga leexiyo wuxuu u yidhi waa si markaa sawirkani aanu salaada uga mashquulin xadiidkii hore soo aragnayna waxaa ku sugnayd eh, laba riwaayo oo aynaan markii tacliiqin oo fa inaha alhatnii aanifan can salaatii fakaada yaftinunii riwaayada kalena ay sheegayso marka labada riwaayo see loo kulminaya mid waxay sheegaysaa inay kaba mashquulisay salaaddii midna waxay sheegaysaa waxay ku sigatay inay ifitnayso bimacnaa salaadda iga mashquuliso waa ku sigatay inay iga mashquulisay iyo wa i mashquulisay say isugu imanaysaa waxaa la ysku waafajinayaa culammadu yidhaahdeen ee way sigtay nebiga sala allahu alayh wasalam inay ka mashquuliso salaadda laakiin xaqiiqatan ugamay mashquulin laakiin dhowaanshaha ay ku dhoweyd inay salaaddii ka mashquuliso arrinkaasi ay ku sigtay ayaa waxaa laga soo qaaday mubaalaga ahaan ka annahu inay ka mashquulisay labada riwaayo saasaa la isugu keenaya oo lagu kulminaya oo dhowaanshihii lagu dhowaanaya laga soo qaaday sida markaa shaygii inuu xasilay oo kale inay la mid tahay wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahdaa laa salaata bixadrati طacaam walaa huwa yudaafichu alahbataan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk